الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين النائب عن الفاعل ينوب مفعول به عن فاعل فيما له كنيل خير النائل فأول الفعل الضمان والمتصل بالآخر اكسر في مضي كوص واجعله من مضارع منفتحا كينتحي المقول فيه ينتحى وثانية تالية المطاوعة كالأول اجعله بلا منازعة وثالث الذي بهمز الوصل كالأول اجعلنه كاستحل واكسر أو اسم فا ثلاثي نوعل عينا وضم جاك بوع فاحتمل وإن بشكل خيف اللبس يجتنب وما لباع قد يرى للنحو حب وما لفا باع لما العين تلي فاختار وانقذ وشبه ينجلي وقابل من ظرف أو من مسدر أو حرف جر بالنيابة حري ولا ينوب بعد bilafdi mafcuulun bihi wabitifaaqin qad yanuubu haanimin baabi kasaafi ma iltibaasuhu uumin fii baabi danna wa ara almancu ishtahar walaa araa mancan ida alqasdu dahar wamaa siwa annaa'ibi mima culliqa biraafici nasbu lahu muxaqaqa annaa'ibu can ilfaacili haada maxaluh yanuubu waxaa naa'ib noqoni mafcuulu bihi ayaa naa'ib noqoni can faacilin faacil ayuu ka naa'ib noqoni fii maa shay ayuuna uga naa'ib noqoni lahu lilfaacili faacil u sugnaa wadaalika kaniila khayru naa'ilin weeye waxaannu ku soo jirnay marfuucaat alasbaa oo ka soo baxay musanifka mubtade iyo nawaasikhdiisii faacil marfuucaat lasbaa kii u dambeeye weeye naa'ibulfaacil kadibna mansuubaat asmaa ayuu bilaabi doonaa mansuubaat asmaa marka ugu dhammeeyaana majruuraat lasmaa ayuu ku xijin doonaa asmaa camalfasho iyo waxyaabahaas u gudbi doonaa kadibna insha allah marfuucaat lasmaa kii ugu dambeeye waa annaa'ibu can ilfaacili faacil kii ka naa'ib ahaa waxaan soo sheegnay mawaadic faacilka la xadfayo mawaadicda faacilkan la xadfayo waxaa ka mid ahaa ficliga majhuulka ah faacilkiisi waa la xadfi meesha faacilkana waxaa la joojinaya ismika naa'iba faacilka sida faacilka ayaana loola dhaqmi oo axkaamtii faacilka ayuu qaadanaya faacilka in la xadfo naa'ibulfaacil meesha la keenaana laba qarad laba dan ayaa loo sameeyaa qarad lafdi ah iyo qarad macnawi ah qarad lafdi ah yacnii dan xagga lafdiga iyo kelimada ku hadalkeeda ku saabsan sida sajci hadal ayaa la isku jaangooynayaayo in laisla ekeeyo la doonaya man taabat sariiratuhu xumidat siiratuhu ee taabat sariiratuhu iyo xumidat siiratuhu labadaa faqre ayaa waxaa la doonayaa inay isla ekaadaan wasajcu fii fawaasila fi nahri mushbihatun qaafiyatan fi shicri gabay buu u yar egyahay gabayna ma aha waa yahay haddii la yidhaahdo man taabat sariiratuhu xamida annaasu siiratahu faqradii baa kala badani marka faacilkii waa liska xasi waa aradu ah. lafdiga aqraarda lafdigaee loo xadfaya waxaa ka mida nadmi ruuxa waa gabyayey faacilka haddii uu sheego gabaygii baa ka hallaabaya si uusan u hallaabin ficliga majhuulu bine naa'ibulfaacil la jooji culliqtuhaa caradan waculliqat rajulan hayrii waculliqa uhra wamin banii cammiha meytun biha wahilu waculliqatu fataatu maa yuxaawiluha faijtamaca alxubu xubuhum beytkii aan ku soo mari jirnay acsha mucallaqadiisi culliqtuhaa ficliga wuu majhuuliyey hadduu callaqanii hallaahu yidhaahdo beydkaa ka jebaya si uusan u jebin ayuu u majhuuliyey waa arad lafdi ah arad iyo dan xagga macnaha ku saabsanna waa loo xadfaa garadka macnawiga waxaa ka mida faacilkaba inaan la garanaynin suriqalmataacu alaabtii waa la xaday cid xadda lama yaqaano ama waa la yaqaanaaye lilcilmi baa loo xadfay sheegiddiisana dan gaar ahaaneyd kuma tacalluqin waana la iska wada yaqaanaa khuliqa alinsaan insaan waa la abuuray axadka abuuray allah inuu yahay waa la wada yaqaan ama waa laga baqaya ama waa loo baqaya ama waa la ikraamayaayo waa la sharfaya aqraad fara badan ayaa loo xadfaa yuxdafu lilcilmi walikhtibaari mustamicin wa sixati alinkaari satrin wa dayqi fursatin ijlaalin wa cagsihi wa nadmin waxyaabaha loo xadfay ay ka mid tahay faacilka haddii la xadfo meesha faacilka waxaa joogsanaya ficliga mafcuulu bihi hadduu qaadanayo mafcuulu bihigaa meesha faacilka la joojiyo marka la joojiyaana axkaamtii faacilkee sagaalka ahayd ayuu qaadanaya sagaalkii xugum ee faacilka uu lahaa sagaalkiiba wuu qaadanayaa mafcuulu bihiga wey mafcuulu bihi haddii la waayana daraf iyo jaar iyo majruur iyo masder ayaa joogsanayaayo musanifkaaba soo wada ficliga naa'ibulfaacil marka uu qaadanayo iyo marka uu faacil qaadanayo si loo kala garto taqyiiru siiqa laazima siiqada in la bedelo siiqaduu faacilka ku qaadan jira ficliga waa in laga bedelaa siiqadaasna uu keeni doonaa yanuubu waxaa naa'ib noqoni mafcuulun bihi mafcuulu bihi ayaa naa'ib noqoni can faacilin faacil ayuu ka naa'ib noqon fii maa shay buuna kaga naa'ib noqon iyo axkaam lahu lilfaacili faacil u sugna wadaalika kaniila waxaa la gaaray khayru naa'ilin cadiyatii ugu khayr badnayd ayaa la gaaray naala ayuu majhuuliyey sida qiiroo kale loo majhuuliya isagaa soo wada khayrunaa naa'ibulfaacilkii weeyaanoo mafcuulu bihi buu ahaa faawal alficlmuman walmutasil bilaakhir igsir fii mudiyin ka wuusil min mudaaricin munfatixa kayantaxi lmaquuli fiihi yuntaxa fadmu man dami awala alficli ficliga bilowgiisa dami wlmutasil waksir kasri almutasila ka kuxiga bilaakhiri aakhirka kuxiga kasri fii mudiyin maadi dhexdii ku kasri ka wuusila weeye wajcal yeelhu qabla alaakhirkii waxaad ka yeeshaa munfatixan mid fatxisan min mudaaricin mudaaric xaggii xaaluu ka ahaaday wadaalika ka yantaxii weeye almaquuli fiihi loo dhahayey yuntaxa ficliga majhuulka loo binaynaye naa'ibulfaacilka qaadanay horta awalan annaa'ibu can ilfaacili tasmiyada musanifka iska leh naxwiyiintii ka horraysa ma ayan isticmaali jirin almafcuulu aladii lam yusame faaciluhu bay isticmaali jireen annaa'ibu can ilfaacili ibnu maaliga ayaa bixiyey haddaba ficliga naa'ibulfaacil rafcinayo siiqada waa in laga bedelaa siiqaduu faacilka ku rafcin jiray siiqo kalena loo bedelaa si loo garto marfuuca daba yaallaa naa'ibulfaacil inuu yahay afcaashu sida aan naqaana saddex weeye maadi iyo mudaaric iyo amar amar calaa siiqatihi ah weligii majhuul looma birayo amrun calaa siiqatihi weligii naa'ibulfaacil ma rafciyo waayo majhuulba looma birayo calaa siiqatihi marka aan leenahay waxaan bixinaynaa mudaaric laamulamar la geliye liyadrib oo kale waa mudaaric laamulamar ku jirta amru calaa siiqatihi ma aha laamta amarka keeni haysa kaa waa la majhuulin kara ee amrun bisiiqatihi ku sugan amarnimadiisii in majhuul laga dhigee naa'ibulfaacil uu rafciya laa yumkin waxaa naa'ibulfaacil rafciyaa afcaal marka laga hadlayo waa ficli maadi iyo mudaaric waayahay ficliga mudaaric awalkaa loo godi qabla alaakhirkana waa la fadxini war kalena ma jiro ficliga mudaaric mudaaricaasi ulaasi ha ka yimaado ama rubaaci khumaasi sudaasi midkuu doonaa ha ka yimaado laba shaqa oo keli ayaa laga qabanaya awalkaa loo godi waa xarfulmudaaricadii qabla alaakhirkana waa la fatxidi oo yadribu hadduu ahaa yudrabu baad leedahay istakhraja yastakhriju yustakhraju baad leedahay yanaliqu yunalaqu baad leedahay waa yahay mudaaric war kale kuma laabno waa intaa warkii keli waxaa soo haraya mudaarica waxaa laga yaabaa qabla alaakhirkii kasraha fadxaha uu fuuli lahaa fadxihii inuusan muuqanin ay muqadar noqdo wax dhici kara wey oo xarfulcilla hadduu yaallo muxuu ahaa meeshii la kasrin lahaaba ama mudaacaf weeyaanoo laba xarafoo laisku tadciifiye ayaa meesha yaallo qabla alaakhirka wuxuu ku tadciifsan yahay aakhirka hee xarako ma muuqanayso markaasi istacadda mudaarice yastaciddu yastacdidu buu asalka ahaan lahaa yastaciddu majhuuli yustacaddu qabla alaakhirka fadxihii ee xarakadii fuuli lahayd laba daaloo isku idqaaman daalka laamta meesheeda yaalle u dambeeyo daal baa ku idqaamanoo qabla ka yaalla waa kii la fatxin lahaa waa ah, reebba yahay maanta fadxa uma yaal bal fatxihiisi waa la naqliyey xarafka ka horaa loo naqliyey majhuul hadee muctal haddii uu yahayna way dhici kar sidaas sidaa ikhtaara qabla alaakhirkiibaa xarfulcillo yaalla yakhtaaru majhuuli yukhtaaru buu noqoni qablalaakhirkii la fadxin lahaaba waa reeban yahay oo xarfulcillu noqday marka waxaa laga yaabaa qablalaakhirka xarakadiisii fadxaada ahaan lahayd inayan muuqanin wax dhici kara wey laakiin mudaaric labadaa shaqo keli ayaa laga qabanay awalkaa loo goday qabla akhirka waa la fadxin warkiisana intaasuu ku egyahay maadi baa kuu yimid maadiga ulaai caynta laga iclaaliya haddii uu yahay qaab baa loo majhuulin doonaa musanifkaa soo wada khumaasi taaulmasiida lagu bilowday haddii uu yahayna qaab kalea loo majhuulin doonaa musanifkaa keeni doona hamzatulwasli ficli lagu bilowday khumaasi iyo sudaasi midkuu doonaa ha noqdo hamzatulwasli lagu bilowday haddii uu yahayna qaab kalea loo majhuulin doono ulaai laamtiisa ay tadciifsan tahay haddii uu yahayna isna qaab loo majhuulin doona khumaasi qabla alaakhirka xarfulcillo u yaalla haddii uu yahayna qaab loo majhuulin doona ittaa marka laga reebo maadiga itiisa kale awalkaa loo goday qablalaakhirkana waa la kasrina war lama jiro awalkaa loo goday qablalaakhirkaa la kasrina waa hadduusan ahayn ulaai caynta laga iclaaliyey waa kow ficli khumaasio taaulmasiida lagu bilowday hadduusan ahayn waa labo khumaasi ama sudaasi hamsatulwasli lagu bilowday waa hadduusan ahayn waa saddex ulaai laamtiisa ay tadciifsan tahayoo radda oo kale hadduusan ahayn waa afar khumaasi qabla alaakhirka xarfulcillo uu yaalla hadduusan ahayn shantaa mid un haddii uu noqdo qaab loo majhuulinaya musanifka ka hadli doona shantaa hadduusan ahayn awalkaa la goday qablalaakhirkana waa la kasrinay duriba iyo qutila iyaa la leeyahay bacdi carab ka midoo waxaa jira ficliga haddii uu ulaai yahay awalka berika lagoodo qablal aakhirkii la kasrin lahaa sukuurinayo oo duriba meeshay dhihi lahaayeen durba yidhaahaya futixa futxa qablalaaakhirkii ayay sukuurinayaan qola sidaa isticmaalayaa jira baydaau laa yashbicu minha ma nadar low cusra min halbaanu walmiskuun casanaya baytu shaacira baydaau gabar buu ammaanayay mid cad wey laa yashbicu minha ma nadar nin eega kama dhano low cusira maxalushaahidkii waa halka low cusira inuu yidhaahduu doonayay cayntubu iskuuniyey low cusra haddii laga majiiro minhaa gabadha albaanu tiibka baan la yidhaahdo iyo walmisku miska in laga sameeyo haddii la doono in casara waa kasbaysma kulaha waayahay waxaa kale qolo kaloo waxaa jira ficliga laamta hadduu ka jiran yaho muctalulaam yahay ulaatina yahay qablalaakhirkii la kasrin lahaa fatxinayo xarfulcillihiina alif u bedelayo ramaa oo kale marka la majhuuliyo rumiya soo miimkii bay fadxinayaan yadiina alif bay u bedelayaan rumaa qole isticmaalana way jiraan laakiin sida haalibkee la yaqaano ficliga awalka waa in loo godaa qablal aakhirkana la kasriyaa marba hadduu maadi yahay shanta arrimood midna uusan ahayn sidaa u galo famuman dami niyohowni awala alficli ficliga bilowgiisa dami maadi iyo mudaaric midku doonaa ha noqdo awalka dami wlmutasila waksir kasri almutasila kan ku xiga bilaakhiri aakhirka ku xigaana kasri oo qabla alaakhirka kasri fii mudiyin maadi dhexdii ku kasri ka wuusila weeye wuusila waa la gaaray wajcal yeel hu wlmutasil bilaakhiri almuttasil masdarkeeda ayuu u noqonayaa wajcal yeel mayaw almuttasil ismigaa faacil laftiisu u noqonin damiir wajcal yeel hum muttasilka qabla alaakhirka kii ku xigay waxaad yeeshaa min mudaaricin mudaaric xaggii xaal uu ka ahaaday munfatixan mid fatxisan ka dhig wadaalika ka yantaxii weeye yantaxiigii almaquuli fiihi loo dhahayay marka la majhuulinayo yuntaxa yantaxii wuu tiirsaday wuu cuskaday ee almaquuli loo dhahayey fiihi fii majhuulihi majhuulkiisa dhexdii loo dhahaya yumtaxa waa la tiirsani waaniya taaliyat almuaawaca kalawali jcalhu bilaa munaazaca wahaaliثa aladii bihamzi اlwasli kalawali jcalannahu kastuxlii wajcal yeel athaaniya ka labaad ataaliya xigatalmuaawacati taaulmuaawaca ku xigaa kal awali kan horoo kale ka yeel ijcalhu ka yeel bilaa munaasacatin muran la'aantii wajcal yeel aalidkii bihamsil wasli ku dheehnaa kal awali kar horoo kale ka yeel ijcalannahu ka yeel kastuxliya weeye halkanna wuxuu ka hadlayaa musanifka waxaa nidha ficliga maadi awalkaa loo goday qablaakhirkaa la kasrini mudaarica awalkaa loo goday qablaakhirkaa la fadxini waayahay mudaaric waxba kasoo noqon maayo arrintiisu waa intaa maadiga se awalkaa loo goday qablal aakhirkaa la kasrina hadduusan shan arrimood midna ahayn shan maadi midna hadduusan ahayn shantaa haddii uu yahay ka waran qaabab loo majhuuliyaa jira qaababkaasuu rabaa inuu dabada ka maro shantii laba ka miduu labadan bayd ku sheegay ficliga taaulmasiida haddii lagu bilowday ta zaa'ida ayaa ficliga lagu bilowday waagii sarfiga laamiyada iyo aan soo maraynay xadiiqada waxaan soo sheegnay taaulmasiida waxay gashaa ficliga khumaasiga oo keli ah ulaai ma gasho rubaaci ma gasho sudaasina ma gasho khumaasi keli ayay gashaa qiyaas ahaan marka la eegana taaulmasiida waa saddex keli ah sideedaba ficliga ulaaiga ee laba xaraf lagu siyaadiyey khumaasi gaaray shan wasanoo qiyaasu lahaa shantiisa saddex xamsatulwasli baa lagu bilaabanaya infasala ictadala ifcalna saddexda xamsatulwasli baa lagu bilaabanaya labana taaulmasiida oo tafacala iyo tafaacala rubaaci mujaradkiisoo hal xaraf lagu ziyaadiyey hal wasanoo qiyaasu lahaa tawlmasiida halkaa lagu bilaabanaya tafaclalu ahaa saddexdaa wasanaa qiyaas ahaa owsaan shaad fara badan ayaa jirtay waayahay taaulmasiida ficliga lagu bilowdo musanifka taaulmuaawucuu yidhi muaawaca waa u badan tahay laakiin inay noqoninaa laga yaabaa taaulmasiida ficliga lagu bilowday marka la majhuulinayo awalka lagooda qabla aakhirka waa la kasrin waa sidii caadiga ahay waxaa la raacini awalka godidiisa aanigana waa la godi awalka xarafka ku xigaa la raacini tacallama soo ma ahan ta'da god cayntana god tucullima waxaa sida loo yeelayaa iltibaas ayaa laga cararayaayoo ficli rubaaci ah ficli ulaai ahaan jiray tadciif caynta lagu siyaadiyey ama alif dhexda taalla lagu siyaadiyey isla markaana la mudaariceeye musamihiisa iyo ficligan taaulmasiidada wato majhuulkiisa isku dhehgelmaya aan ku siiyo tacallama ficliga maadigii weeye taaulmasiidada lagu bilowday bal tadciif caynta ku ziyaadi ficli calimo ahoo ulaai ah callama buu noqon callama iyo tacallama waayahay callama mudaarice yacallama yucallimu waa rubaaciye yucallimu buu noqon yucallimu taku mudaarice tucallimu taadu waa gudantahay waa rubaaci cayntu way fadxisantahay qabla aakhirka waa yahay tucallimu tacallama oo ficli maadi ee majhuuli cayntana fadxaheeda u daa oo hadlamini tucallima buu noqoni mudaariciina muxuu ahaa tucallimu tucallimu tucallima hee ficliga waqfi tucallim tucallim maba lakala yaqaan ama an naasiba geli ilaa ficliga maadi annaasiba way gashaa an tucallima hee an tucallimadan waa ficli maadiyo aan la geliyeyba mudaaric ficil maadiyo majhuuloo aan la geliyey miya se mudaaric musama ahoo aan lagu nasbiyo lama kala garanayo si loo kala garto ficliga taaulmasiidada wata marka aad majhuulini awalka god aanigana god tucullima iyo tucallimu mudaariciisi mudaariciiyo rubaaciga iskuba dhehgelmayaan hamzatulwasli ficliga wataa ee khumaasi iyo sudaasi midkuu doonaa ha noqdo awalka marka aad goddo hamsada hamsada xarafka ku xigaa wuu reeban yahay xarafka saddexeeyana god awalkaad godi aaniga wuu reeban yahay aalika dami qablalaakhirkana sidiisii u kasay miiaal inalaqa oo kale unuliqa dheh istakhraja ustukrija istaxla ayuu miaaliyey ustuxliya isna waxaa sida loo yeelayaa iltibaas ayaa laga cararayaayo ficligaas hamsatul wasliga wato haddii aan aalidka la godin amarkiisu ku dhehgelmi ficliga hamsatu wasliga wata laftii amarkiisu ku dhehgelmi miaal istakhraja oo ficli maadi ah amar ka dhig istakhrij buu noqon istakhrij qablalaakhirka wuu kasrisan yahay ficligana sukuun ayuu ku binaysan yahay ta'dana way fadxisan tahay istakhrij oo aalidkii ah istakhraja oo maadi ah majhuuli aalidkiina fadxihiisii u daayay ha takrija buu noqona ustakhrija iyo istakhrij ustakhrija iyo istakhrij hamsatul wasligaan wax haddii laga hormariyo way iska dhici waaw ka hormari wastakhrija iyo wastakhrij bay kala noqonayaan waqfi kelimada wastakhrij wastakhrij maba la kala yaqaan si loo kala garto ficligan majhuul marka uu yahay aalika god awalka god aalidkana god qablalaakhirkana kasrihiisi udaa intaasu ka hadlaya wajcal yeel min baabi alishtiqaal ahaaniya ficli maxduufa ayaa nasbinayaayo ijcal hudaa dambe ay fasiri ijcal yeel athaaniya xarafka labaadee ataaliya raacayo talmuaawacati taaulmutaawacada raacayo waxaad ka yeeshaa kal awali kan hore ijcalhu ka yeel bilaa munaasacatin muran la'aantii wa aalia ladii wajcal yeel aalia ladii kii xarafkiisa saddexaad bihamsilwasli ku dheehnaaday xarafkiisa saddexaad waxaad ka yeeshaa kal awali kar horoo kale ijcalannahu ka yeel ishtiqaalkii wey wadaalika kastuxliya waa la isqurxiyey weeyaan iyo wixii lamida waksir awishmufaa ulaaiyan u cilcayna wadamun jaaka buuca faxtumil waksir kasri awishmum ama ishmaami faaa ulaaiyin ulaai fadii ulaaigo uu cilla la iclaaliyey caynan min jihati cayn laga iclaaliyey wadammun damana ja'a wuu yimid kabuuca weeye faxtumila waa la aqbalay waayahay ficliga majhuulka loo binaynaya haddii uu yahay ulaai caynta laga iclaaliyey ficli ulaai ah saddex xaraf weeye xarafka dhexda yaallaa cayntana waa la iclaaliyey xarfulciluu ahaa alif baana loo bedelay sida qaale iyo baaca iyo kaale iyo maale iyo wixii la mid ah ficligaa ah marka la majhuulinayo saddex wej ayaa kuu bannaan awalka in la kasriyo xarfulcillihiina iyo areebal loo bedelo qiila iyo biica awalka in la damiyo xarfulcillihiina wow loo bedelo quula iyo buuca awalka in la kasriyo xarfulcillihii ya loo bedelo sidii hore laakiin ishmaam la sameeyo oo damaha waxoogaa kasraha waxoogaa dama la ursiiyo wax kasrin raba ahaan intaad faruuraha soo yuubto inaad kasra un haddana wax damin rab ahaan kasra ku hadasho oo aad tidhaahdo qiila quula wax dhihi rabaad iska dhigi oo awalka godi raba mana goday kasrihii ayaad ku hadli waayahay saddexdaa wej ayaa kuu bannaan waa ficliga ulaai waa caynta laga iclaaliyey intaasu ka hadlaya waksir kasri awalkii aw ishmum ama iksir iyo ishmum waxay ku tanaasucayaan faa ulaaiyin mid walba mafcuulu bihi inuu qaatu doonaya ishmumta dambaysii calaa ariiqi lbasriyiin wuu mari doonaa insha allahu tacaala waksir kasri aw ishmum ama ishmaami faa ulaaiyin ulaai fadi ulaaiga oo uu cilla la iclaaliyey caynan min jihati cayn laga iclaaliyey wa dammun damme khaalis ena jaa'a wuu yimid kabuuca weeye faxtumila waa la aqbalay wain bishakli khiifa labsu yugtanab wamaa libaaca qad yuraa linaxwi xab wain khiifa haddii laga baqo labsun dhehgalan ayaa laga baqay bishaklin bisababi shaklin xaraka sababkeeda ayaa looga baqay khiifa yujtanab waa laga fogaanay xarakadaasi wamaa shaygii libaaca baaca u sugnaa qad yuraa in la ogaadaa suurowdaa linaxwi xabba iyo wixii lamid in loo ogaado halkan wuxuu ka hadlayaa laba arrimood baydka misraaciisa horena arrin ayuu uga hadlay misraaca dambena arrin ayuu uga hadlay misraaca hore wuxuu uga hadlayaa musanifka qaaciide kuliyaa waxa weeye ficli majhuul loo binaynayo xarakadii lagu majhuulin lahaa awalka in la godo qabla alaakhir la kasriyo ama awal la kasriyo xarfulcillihii ya loo bedelo sheekadii sidan ahayd qaabkii loo majhuulin lahaa xarakadii lagu majhuulin lahaa labsi hadday keeni ka waran oo xarakada lagu majhuulinaya ficliga musamihiisaabaa ku yimid musamaha sidan u yimaada xarakadaa bedel cagsigeeda iyo didkeedana ku bedel miaal aan ku siiyo ficliga ulaaiga caynta ka jiran lagana iclaaliyey waxaan soo sheegnay marka la majhuulinayo saddex wej iyaa bannaan in fadii la kasriyo xarfulcillihi ya loo bedelo in fadii la damiyo xarfulcillihi wow loo bedelo iyo ishmaam waxaa jira ficliga caynta laga iclaaliye ulaaiga ah damiiru rafca mutaxarik marka lagu dabadejiyo fadii kasraa fuule ama damaa fuule waa anagii sarfiga kusoo marray wanqulli faai ulaai shakla caynin idac talat wa kaana bital idmaani mutasila unuunihi waida fatxan yakuunu facan uctadmu jaanisa tilka alcayni muntaqilan ayaan soo marray cayntu haddii ay ficligu cayntiisu hadday faciile ahayd oo ay kasrislayd ama facaluu ahaayo ya buu ku jiranaa fadii kasraa fuuli filtu buu ku imaani halka damiiru rafca mutaxariga lagu dabadhejiyo xarfulcilihina waa xadfoomaya oo waxaad leedahay bictu iyo khiftu hadduu facula ahaa mutlaqan ama asagoo facalaha caynta wow kaga jiranaana fultu buu ku yimaadaa sida qultu iyo tultu iyo wixii la mid a ah. haddaba ficli filtu ku yimid ayaad rabtaa inaad majhuuliso bictu baad rabtaa inaad majhuuliso hee ficliga awalka la kasriyo soo ma ahayn ilaa cayntu ka jira ulaati caynta ka iclaalsan ayuu ahaa kasrihii musamihii baa ku yimid kasrihii ka cararee dama u bedel bictu meeshaad dhihi lahayd buctu dhe buctu waa la iibiye waa yahay hadduu musamaha dama ku yimidna kasra ku majhuuli oo qultu meeshaad dhihi lahayd awalka godi lahayd majhuulka musamihii baa ku yimi musamihii mar hadduu dambe awalka ku yimi marka aad majhuulini kasri qiltun qiltu waa liigu yiri iyo buctu waa lii iibiyey beydka hore intaasbeydka misraaciisa hore intaasu uga hadlay misraaca dambena wuxuu uga hadlay ficli ulaaiyo mudaacafa ulaai mudaacafa waa la yaqaanaa caynta iyo laamta isku jinsiya iskuna idqaaman caynta iyo laamta ficli ulaai mudaacafe in la majhuuliyaa haddii la doono baaca saddexdii weji ku bannaanayd ayaa ku bannaan awalka god kasri ishmaam saddexdii wej ayaa bannaan miaal xabba majhuuli baa lagu yidhi xubba dheh waa la jeclaaday ama xibba waa la jeclaaday ama ishmaam iyo xibba dheh afka soo damiso xibba dheh waxaa qirashada walamaa fataxuu mataacahum wajaduu bidaacatahum riddat ilayhi oo awalkii la kasriyo wankaa wain bishaklin wain khiifa haddii laga baqo bishaklin bisababi shaklin xaraka sababkeeda waxaa laga baqay labsun dhehgalad musamihii majhuulkii inuu musamo ku dhehgal baa laga baqay yujtanab waa laga fogaanay xarakadaas wamaa shaygii libaaca baaca u sugnaa saddexdii wej weeye qad yuraa in loo ogaadaa suurowdaa linaxwi xaba iyo wixii lamid ah ficliga ulaaigaee mudaacafku u jeedaaye wamaa lifaa baaca limalcaynuutali fikhtaara wanqaada washibhun yanjali wamaa shaygii lifaa baaca baaca fadeeda u sugnaa yanjali wuu feedmi limaa shay alcaynu cayn talii ay raaci fikhtaara iyo wanqaada iyo washibhin ay ku raaci shantii arrimood ee ficliga maadiga ee la majhuulinayey qaacidadiisii caamka ahayd oo awalkaa loo goday qablaakhirka la kasrini ka baxayay ayuu tirinayay kii u dambeeye wey ficliga hamsatulwasli haddii lagu bilowdo waa soo sheegnay taaulmasiida haddii lagu bilowdaana waa soo sheegnay haddii eh, ulaai caynta laga cilaaliyey uu yahayna waan soo sheegnay muaacafulaai mudaacaf hadduu yahayna waa sheegnay afarta arrimood kan shanaad waxa weeye khumaasi caynta ka jiran haddii uu yahay khumaasi cayntiinsana xarfulcila taalla waa sida ikhtaara iyo inqaada ficligaa marka aad majhuulini baaca saddexdii wej ayaa kugu bannaan oo cayntan jiran xarafka ka horeeya saddex xarakaad saari karta saddexdii wej inaad damiso ukhtuura unquuda xarfulcillihina waa aad u bedisho inaad kasriso ikhtiira inqiida iyo ishmaam saddexdaa wej ayaa bannaan intaasu ka hadlaya wamaa shaygii lifaa baaca baaca fadeeda u sugnaa saddexdii arrimood ee faa baaca u sugnaa yanjalii kaa wuu muuqanayo wuu daahiri limaa shay ayuu u muuqani alcaynu caynta talii ay raaci caynta xarfulcillaa ay raaci fikhtaara iyo wanqaada ay ku raaci iyo washibhin labadaa wixii la mid ah waqaabilun min darfin aw min masdarin aw xarfi jarin biniyaabatin xari waqaabilun mid aqbalayo qaabilka oo min darfi darafa aw min masdarin ama masdara aw xarfi jarin wamajruurihi ah xarin wuxuu ku haboon yahay biniyaabati naa'ib noqosha wuxuu ka soo hadlay mafcuulu bihi naa'ib noqoshadiisa waa yahay ficliga mafcuulu bihi waxaan ahayn naa'ib ma u noqon karaya haa wuu noqon karaya daraf iyo jaar iyo majruur iyo masdar saddexdaasiba naa'ib bay noqon karayaan laakiin bishuruudin alaaa mid walba saddex shardi buu leeyahay saddex shardi bay wada leeyihiin daraf iyo jaar iyo majruur iyo masdar naa'ibulfaacil way noqonayaan bishuruudin aaaa saddex shardi saddexda shardi laba shardi qaabilunta ayuu ku ishaaray shardiga saddexaad oo mukhtalafana wuu soo wadaa shardiga wuu soo wadee mukhtalafka ah waxa weeye ficliga naa'ibulfaacil marka daraf iyo jaar iyo majruur iyo masdar looga dhigayo mafcuulun bihi ficliga uu leeyahay waa inuusan joogin ficliga mar mafcuulu bihi uu leeyahay hadduu joogo naa'ibulfaacil daraf iyo jaar iyo majruur lagama dhigi karee mafcuulu bihi aa naa'ibulfaacil noqon waa jumhuur madhabkooda insha allahu tacala waa mari doona musanifkaaba soo wada labada shardi oo kalena darafka iyo jaarka iyo majruurka iyo masdarka qaabil waa inay yihiin waa inay naa'ibulfaacilnimada aqbalayaan aqbalayaanna waxaa loo jeedaa saddexduba mutasarif waa inay yihiin mukhtasna waa inay yihiin labadaa shardi ayaa la shardinay darafka jaar iyo majruurka masdarka saddexdu mutasarif waa inay yihiin mukhtasna mutasarif maxaad u jeedaa mukhtasna maxaad u jeedaa mutasarif waxaa loo jeedaa darafka mutasarif waa inuu yahay darafnimo in lagu nasbiyo waa inuusan laazimaynin ama darafnimo meel u dhowo min in lagu jaro waa inuusan laazimaynin oo baabu daraf marka aan marayna aan arki doonnaa insha allahu tacaala duruufta qaar waxaa jira aan mutasarif ahayn mutasarif ma ahana waxaa loo jeedaa nasbay laazimayaan darafnimo lagu nasbiyo weligood kamaba baxaan ama min baa lagu jaa haddii ay ka baxaan minbaa qaarkood lagu jaa qaar yacni darafnimo in lagu nasbiyo waxaan ahaynba looba isticmaalo qaarna darafnimaa lagu nasbiyaa marka ay ka baxaanna meel darafnimo u dhow ayay tegayaanoo min ayaa lagu jari waa yahay wamaa yuraa darfan wagayra darfin fadaaka duu tasarufin fi lcurfi buusoo wada qolada darafnimada laazimayo darafnimo in lagu nasbiyo ay laazim tahay waxaa ka mida idaa waxaa ka mida qau waxaa ka mid a ah cawdu alfaadan darafnimay laazima xataa min laguma jari karo weligaa idaa oo min lagu jara min idaa lele weliga maqlimaysa qolo waxaa jira darafnimo ama min ku jaritaan laazimayo sida cinde iyo ladaa iyo qablu iyo bacdu qoladaasi hayru mutasarif baa loo yaqaanaa darafkaas naa'ibulfaacil ma noqon karayo waayo mutasarif buusan ahayn darafka waa inuu yahay daraf marna darafnimo ku nasboomaya marna wax kale noqon kara faacil iyo naaibulfaacil iyo mubtada iyo khabar iyo noqon karay sida yowm oo kale yowm marna daraf buu noqonaya sumtu yowmaljumcati baad leedahay marna darafnimada wuu ka bixiy mubtadu waa noqonay yowmuljumcati yowmun mubaarak mar faacil buu noqoni daraf sidaa oo mutasarif oo darafnimada ka bixi kara waayahay masdarka mutasarif waa inuu yahay waxaa loo jeedaa masdarnimo in lagu nasbiyaa waa inuusan laazimiyin asmaa waxaa jira masdarnimo in lagu nasbiyo mooye si kale baa loo isticmaalay subxaanaa ka mida macaadaa ka mida qoladaa weligood naa'ibulfaacil ma noqdaan waayo masdarnimo in lagu nasbiya kamaba baxaane waa yahay jaara majruurka mutasarif waa inuu yahay waxaa loo jeedaa xarafka wax jarayo oo xarfuljarka ah waa inuusan hal ariiqa laazimiyin waxaa jira insha allahu tacaala xuruufuljar markaan maraynaan arki doonaaye xurufuljarku waa qaybsamaya qaar daahir iyo mudmar iyo ismi walba jari karo iyo qaar asbaa gaar ahaaneed uun daba taagnaanayo sida xuruufulqasamka he wax lagu dhaaranayo waxaan ahayn ma jiraan mud iyo mundu darfu zamaan shuruud gaar ahaaneed laga hele waxaan ahayn ma jiraan muxuu ahaa rubba ismi nakira ahoo shuruud gaar ahaaneed laga hele waxaan ahayn ma jirto xarafku mar haddii uu noqdo xaraf meel gaar ahaaneed khaas ku ah xarfuljarka majruurkiisa naaibul faacil ma noqon karay waayo mutasarif buusan ahayn majruurka mutasarif waa inuu yahayna sidaa ayaa loo jeedaa mukhtas waa inay yihiin waxaa loo jeedaa mid walba wax khasisaa waa in la raaciya waa inuu macrifo yahay ama mukhasisaad la raaciya nakira baxdi waa inuusan ahayn waa in la nactiyeeyaa ama la idaafeeyaa ama macrifo waa inuu yahay oo waxaan bannaanay in la yidhaahdo julisa fii beytin fii beytin oo iska nakira ah wax takhsiisana aan haysanin naa'ibulfaacil ma noqon karayo duriba darbun oo masdara ah naa'ibulfaacil lagama dhigi karo masdarka mu'akidka keli waxaa la rabaa masdarka waa inuu mubayin noqdaa mubayinun linawcihi ama mubayinun licadadihi waa inuu noqdaa darafka waa in la sifeeya ama la idaafeeya ama waa inuu macrifa noqdaa jaara majruurka sidoo kale labadaa shardi qaabilunta ayuu ku ishaarayaayo darafka iyo masdarka iyo jaara majruurka saddexduba mutasanifna weyna yihiin mukhtasna weyna yihiin shardiga saddexaadna isagaa soo wadaaye mafcuulu bihi waa inuusan joogin saddexdaa shardi ayaa loo shardi wa qaabilun mid aqbalayo qaabilka oo min darfin daraf ah ow min masdarin ama masdar xaggii ka ahaaday ow xarfi jarin ama xarfuljar xaggii ka ahaaday xarin wuxuu ku wanaagsan yuu ku habboon yahay biniyaabati naaib noqosho faacilkii la xadfay uu naaib ka noqdo qaabilun min darfin ow min masdarin waan garanay oo xarfi jarin ka waran xarfuljar miyaa naaibulfaacil noqonaya may xaqiiqada majruurka naaibulfaacila xarfuljarka naaibulfaacil maaha xarafkani ficliga unbuu ismiga soo gaarsiinhay ee waxa naaibulfaacil noqonaya ee ficliga ku camalfalaya waa majruur marka ow xarfi jarin mudaaf in loo qadaroo la yidhahdo ow majruuri xarfi jarin xarfuljar mid uu jaray ayaa naa'ibulfaacil noqon fara sheekh la yidhahdaa wuxuu leeyahay xarfuljarka laftiisaa naa'ibulfaacil noqon oo xaraf icraab qaadanaya miyaa jiraa mawdacana la arkaa buu leeyahay oo naa'ibulfaacil markuu noqdo xarafka fii maxalli rafcin buu yaalle sheekha ayaa le laakiin wax la degaysanaya ma aha walaa yaruumu bacdu haadii in wujid fi lafdi mafcuulu bihi waqad yarid walaa yaruumu ma naa'ib noqon karo bacdu haadii afartan qaarkooda ma naa'ib noqon karayo in wujida waa haddii la helo fi lafdi lafdiga dhexdii mafcuulun bihi waqad yaridu inuu soo aroorana way dhacday way surowdaa yacni wuxuu leeyahay daraf iyo jaar iyo majruur iyo masdar saddexdani naa'ibulfaacil ma noqon karayaan mafcuulu bihi ficliga hadduu haysto ficliga majhuulka loo binayaana mafcuulu bihi haysta mafcuul bihiga naa'ibulfaacil noqoni cidaan mafcuulu bihiga ahayna naaibulfaacil ma noqonayso lbasriyiin madhabkooda kaasa ah. waxaa khilaafsan kuufiyiin iyo akfash kuufiyiin iyo akfash laftooda isma waafaqsana kuufiyiin waxay leeyihiin ficliga isagoo mafcuulu bihi haysto daraf iyo jaar iyo majruur iyo masder naa'ibulfaacil in laga dhiga waa bannaan tahay mutlaqan akfashna wuxuu leeyahay ficliga mafcuulu bihi isagoo u haysto daraf iyo jaari iyo majruur iyo masdar naa'ibulfaacil way noqon karaan laakiin bishari mafcuulu bihiga naa'ibulfaacilka aan laga dhigine la nasbinayo waa inuu dambeeyo darafka iyo jaar iyo majruurka iyo masdarka naa'ibulfaacilka laga dhigayna ficliga waa inuu ku xiga oo ka naa'ibulfaacilka laga dhigaya waa inuu ficliga ku xiga waxaan bannaanayn buu leeyahay akfash ficliga mafcuulu bihi inuu qaato mafcuulkiisina uu ku xigo naa'ibulfaacilna looga dhigo daraf ama jaar iyo majruur ama masdar dambeeya taama bannaanuu leeyahay kuufiyiinna mutlaqan ayay u bannaynayaan sida ayuu qad yaridula khilaafkaas ayuu ishaaraya ficliga naa'ibulfaacil marka looga dhigayo daraf iyo jaar iyo majruur iyo masdar mafcuulu bihi waa inuusan haysanin inuusan haysanin saddex dariiqay ku imaan karta ficliga qaasin weeye mafcuulba ma qaato waa waddo maya mucadduu ahaan jiraye sida qaasin ayaa loola dhaqmay waqayru qaasinin ka qaasinin yucadmahma an yakun maqsuudu nisbatan faqad wax la yidhahdaa jira ficliga isagoon qaasin ahaynoo mucaddo ahaan jiray mafcuulkiisii matruuk in laga dhigo danba aan laga lahayn waxa dan laga leeyahayna uu yahay ficliga iyo faacilka oo keliya in la isu nisbeeyo nisbadan ficliga iyo faacilka ka dhexaysa keliyaa la doonayaa nisba iiqaaciyo mafcuulu bihi inuu ku dullacana dan lagama leh waa badan tahay oo ficligii mucadaha ahaa sida maqsuur in loola dhaqmoo maqsuur laga dhigo mafcuulla uusan u baahnayn sidaana waa dhici karta waa yahay hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun yaclamuun waa ficli mucadda ah marka ugu yaryahay hal mafcuulu nasbiya bimacnaa carafa marka uu yahay marka kale laba mafcuulu nasbin jirin maca daalika mafcuulkiisii waa la xadfay xadafka la xadfay matruuk weeye mafcuulka dambaan laga lahayn keliah waxaa la doonayaa ficligan calimo ah iyo wowda faacilka in laisu nisbeeyo oo keli ah hal yasduwi aladiina yaclamuuna dad cilmi leh iyo waladiina laa yaclamuuna kuwa aan cilmi lahayn ma siman yihiin macnuhu cilmi gaar ahaaneedoo loo jeeda iyo aqoon gaar ahaaneed ma jirto ruux marba hadduu wax yaqaano cidda aan wax aqoonin wuu dhaamo uu ka fiican yahay waxa uu yaqaano xataa haba noqdo sanca adduunya marba hadduu wax yaqaano jaahilka waa ka fiican yahay walow xoola raacida yaqaano hadduu doono waa yahay marka ficliga iyo faacilka in laisu nisbeeyo ayaa la doonayaa oo keliya oo ficliga mafcuul waa qaadan jireen laakiin mafcuulkiisii ayaan dan laga lahayn ficligana qaasnimaa loola dhaqmay sidaa inuusan mafcuul u qaadanayna waa dhici kara wej saddexaad ficliga mafcuulu bihi buu qaataa laakiin mafcuulkii baa maxduufa mafcuulkii dan waa laga leeyahay waase la xadfay lama daba dhigin saddexdaa jeerba naa'ibulfaacil wuxuu u qaadanayaa daraf ama jaar iyo majruur iyo masdar saddexdan ayagunba kala xaqnimo badan yihiin may midkaa doontaa naa'ibulfaacil ka dhigi karta walaa yanuubu ma naa'ib noqon karo bacdu haadii saddexdan mid ka mid ee ma naa'ib noqon karayo in wujida waa haddii la helo filafdi naa'ibulfaacilka mafcuulu bihi aan ahayn waa saddex ama waa afar labada daraf haddii la kala tiriyo afar bay noqonayaan haddii labada daraf laisku daraana saddex bay noqonayaan walaa yaruumu ma naa'ib noqon karo bacdu haadii saddexdan qaarkooda in wujida waa haddii la helo fi lafdi lafdiga dhexdii haddii lagu helo mafcuulun bihi waqad yaridu inuu iska soo aroorana way dhici kart kuufiyiin iyo akfash waddadoodii weeye wbitifaaqin qad yaruubu aani min baabi kasaafima iltibaasuhu umin waqad yaruubu inuu naa'ib noqdaa suurowdaa biitifaaqin isku waafaqsanay inuu ku naa'ib noqdo bacdu hadi waqadyaro aanide kan dambe min baabi kasaa baabkeeda xaggii xaal uu ka ahaaday fii maa shay dhexdiina uu ku naa'ib noqday iltibaasu umina halkanna wuxuu ka hadlayaa ficliga hal mafcuulu bihi haddii uu nasbinayo majhuulna loo binayo mafcuulkaasaa u naa'ibulfaacil ee war kalena ma jiro ka warran ficliga laba mafcuul buu nasbinaya ama saddex mafcuul buu nasbinaya afcaal saddex mafcuul nasbisaa may jirti soo marnay maxay ahayn tira ahaan toddoba ficli araiya calima sooma ahayn ilaa alaaati ra'a wa caddow idaa saara araa wa ficliga hadduu laba mafcuul nasbinayo ama saddex mafcuul nasbinayo majhuulna loo bineeyo mafaaciishan kee naaibulfaacil laga dhigaya ficliga saddex mafcuul hadduu nasbinayo dibu dhig musanifkaaba soo wadaay laba mafcuul hadduu nasbinayana laba u kala qaad labada mafcuul naasikh inuu ku yahay iyo inuusan ku ahayn naasikh hadduu ku yahay oo danne iyo walaalaheed uu yahay xagga udhig musanifkaa soo wadaaye naasikh hadduusan ku ahayn ficliga laba mafcuul buu nasbina naasikhna kuma aha mafcuulul awalka in laga dhigi karaa biitifaaqi waa laisla ogol yahay taa kaba waa usan hadlin musanif mafcuulu aaniga naa'ibulfaacil ma laga dhigi karaya isagoo mafcuul bihigii mafcuul awalkii uu joogo mafcuulul inta la nasbiyo mafcuulu aaniga naaibulfaacil in laga dhigaa ma bannaan tahay musanifka wuxuu yidhi bitifaaqin bay ku bannaantah hal sharina wuu u xiray iltibaas waa inuusan dhacaynin oo mafcuululawalka iyo mafcuulu waa inaan la kala garan waayeyni sideedaba mafcuululawal iyo mafcuulu maxaa lagu kala gartaa maxaa lagu kala yaqaan baabu tacadi ilficli waluzuumi insha allah cashirka saa dambe ayaan ku mari doonnaa waxa lagu kala garanayo mafcuululawalka iyo mafcuulu aaniga haddii aan la kala garan waayeynin mafcuulu aaniga bitifaaqin uu ku banaan yahay buu yiri in la joojin karo warka musanifka sax weeye laakiin bitifaaq intaa lagu haysta kuufiyiinoo dhan ma ogola mafcuulu aaniga hadduu nakiro yahay oo kuufiyiin waxay leeyihiin labada mafcuul hadday macrifo noqdaan sax weye laakiin awalka hadduu macrifo yahay mafcuulu aanigana nakiro yahay oo acdaytu zaydan dirhaman arrinka uu yahay mafcuulu aaniga naa'ibulfaacil lagama dhigi karo nakirada ah marka bitifaaq intaa lagu haystaa musanif biitifaaqintaa mooye kan dambe naa'ibulfaacil waa laga dhigi karaa iyo madhabka saxiixa ah madhabka basriyiin musanifkana uu raaci weeyaanoo mafcuulu aaniga naa'ibulfaacil waa laga dhigi karaa iltibaas haduusan dhacaynin intaasu ka hadlaya wa waqad yaruubu inuu naa'ib noqdaa suurowdaa ahaani ah kan dambe inuu naa'ib noqdaa suurowdaa biitifaaqin isku waafaqsanina ku naa'ib noqdo min baabi kasaa baabkeeda xaggii xaal uu ka ahaaday aaniga baabu kasaa waa ficli laba mafcuul nasbinaya islamarkaana naasakh aan ku ahayn baabu kasaa iyo baabu acaa ayaa la yidhaahdaa fii maa shay dhexdii ayuuna ku naa'ib noqoni iltibaasuhu dhehgalankii iyo iltibaaskiisa umina aamin laga yahay fii baabi danna wa ara almancu walaa araa mancan ida alqasdu dahar almancu diidda la diido ishtahara wuu caanbaxay mancigaasi fii baabi danna iyo wa araa ayuu ku caanbaxay walaa araa anigu ra'yayni maayo mancan diidda idaa waqtigii dahara u muuqdo alqasdu dahara u muuqdo yacni wuxuu leeyahay ficliga labada mafcuul nasbinaya naasikh haddii uu yahay danna iyo walaalaheeda wey ama ficliga saddex mafcuul buuba nasbinaya mafcuululawalka naa'ibulfaacil in laga dhigi karaa bitifaaqin ka hadal male baabu danna haddii uu yahay iyo baabu araa haddii uu yahayba baabu dannana mafcuulul waa kii mubtadaha ahaan jire garo naa'ibulfaacil in laga dhigi karo waa la ogolyahay baabu araana mafcuulul waa kii faacilka ahaan jire garo naa'ibulfaacil in laga dhigi kara waa laisku waafaqsan yahay taa kama usan hadlin baabu danna mafcuulu aaniga waa kii khabarka ahaan jiray naaibulfaacil in laga dhigaa ma bannaan tahay mafcuulu aaniga naaibulfaacil laga dhiga ma bannaan tahay baabu araase mafcuulu aaniga iyo aalidka naaibulfaacil in laga dhigaa ma bannaan tahay musanifka wuxuu yidha waxaa caanoo la wada yaqaanaa naxwiyin badigooda inay diidaan oo ay yidhaahdaan baabu danna mafcuululawalka ayaa naaibulfaacil noqonayaa ee mafcuulu aaniga naaibulfaacil ma noqonayo baabu araana mafcuulu aani iyo aali midnaba naa'il faacil noqon maayo mafcuululawalka naa'ibulfaacil noqon laakiin anigu manci ma ra'yaynayo waa bannaan tahay hal shardi ayaa loo xiri shardigaa waxa weeye baabuu danne iyo baabuu araa midkuu doonaaba ha noqdee mafcuulka naa'ibulfaacilka laga dhigaye aaniga ama aalidka jumlo waa inuusan ahayn ilaa baabu danna mafcuulu aaniga jumlu noqon karaa khabar buu ahaan jiraye baabu calimana mafcuulu aalidkaa jumla noqon karaya jumlo waa inuusan ahayn sideedana jumla naa'ibulfaacil ma noqoto laba jeer oo keliyay naa'ibulfaacil noqotaa labadaa jeer waxa weeye jumlada lafdigeeda haddii loo qastayo markaana xaqiiq ahaan mufrad bay iska tahay iyo ficliga nasbinayay jumladoo mafcuulu bihiga u qaadanaya qowl hadduu yahay ilaa qowl jumlu nasbiya waa annagii soo marray qoolka haddii la majhuuliyo naa'ibulfaacil wuxuu ka dhigana jumladuu nasbinay yaa fii maxalli rafcin taalla labadaa jeer wixii aan ahayn jumla naa'ibulfaacil maba laga dhigo waa yahay danna iyo alaamidkuu doonaaba ha noqdee musanifka wuxuu ku wadaa mafcuulu taaniga iyo mafcuulu taalidka labadaba naa'ibulfaacil way noqon karaan jumla haddayaan ahayn intaas u almancu diidda la diido taaniga iyo taalidka naa'ibulfaacil inay noqdaan ishtahara wuu caanbaxay fii baabi danna danna baabkeeda ayuu ku caanbaxay iyo wa araa araa baabkeeda walaa araa anigu ma ra'iyaynayo eh, mancan diida ma ra'iyaynayo idaa waqtigii ayaanan ra'yeynaynin eh, alqasdu ujeeddada dahara uu muuqdo idaa waqtigii ah, dahara uu muuqdo alqasdu ujeeddada dahara uu muuqdo wamaa siwa naa'ibi mima culliqa biraafici nasbu lahu muxaqaqan wama ladii shaygii siwa naa'ib ka soo haray mima kii xaal uu yahay culliqa lagu xihay biraafici raafica lagu xihay annasbu nasban lahu ka ayuu u sugnaaday muxaqaqan halkanna wuxuu ka hadlayaa naaibulfaacil wuxuu qaadanayaa axkaamtii faacilka sagaalka ahay axkaamta faacilkana waxaa ka mid ahaa faacil inuusan tacadudayn wa kownuhu bilaa tacadudin dahar soo maaha naaibulfaacil lama tacaduda ficli naaibulfaacil wuxuu u qaataa hal shay kelia yacnii ficliga hadduu saddex mafcuul nasbinaya hal ka mida ah naaibulfaacile labada kale waa la nasbini laba mafcuul hadduu nasbin jiray midaa ah naaibulfaacile ka kale waa la nasbini daraf iyo jaar iyo majhuur iyo masdar iyo qoladan hadduu qaadanayay mid ka mida ah naaibulfaacil noqona inta kale nas baa loo taagay intaasu ku wadaa yani naaibulfaacil ma tacadudo sida faacil uusan u tacadudaynin intaasu u jeedaa wamaa shayga siwa naa'ibi kii naa'ib noqday ka soo haray mimaa shay xaal uu yahay culliqa lagu xiray biraafici kii wax rafci caamilkii wax rafciyee naa'ibulfaacilka qaadanayey kii uu rafciyey wixii ka soo harayee naa'ibulfaacilka kii rafciyey ku xiran caamilka ku xiran intaasu u wamaa shayga siwa naa'ibi naa'ib ka soo haray mimaa shay xaal uu yahay culliqa lagu xiray biraafici ka wax rafcinayo waa caamilkiya lagu xiray ka soo haray annasbu nasba lahu maasiwaha ayuu u sugnaaday muxaqaqan xaal uu yahay mid loo sugay oo loo xaqiijiye wallahu aclam sal allah wslam